وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد shalay kole waqtigiina waa inala dheeraaday waa ilaalin doonaa waqtiga laakiin xaydka inala galay waxaa ka dhici gaadhay shiikh annaguna ma xaydna ka soco markii masaajisha xaydku adkaatay shiikhow ma xaydnaa baa layidhi may wuli subxaan allah misle annaguna ma xaydna ka soco ya masaladii shalay oo masale muhima ahayd aad mooddo inaan hadalkeedu yaro batay aadna usoo noqnoqota waa masalada ku saabsan ma mudaynaya dhiigga caadada inta ugu yar iyo inta ugu badan iyo inta aanu gudbi karin sida xitaa hadda la gaadhay marka baaritaanka qolada caafimaadku sameeyeen ayuun baynu tilmaamayna inta ugu yari xad ma waa dufca maja weeye dhibicna waa noqon kartaa qolada caafimaadkuna waa sheegeen waa inta ugu yar marka laga hadlaya dhiigga ummusha oo la xukuma dhiigga caadada la xukuma axkaamtaay ka siman yihiin waatay fuqahadu yidhaahdaan wa aqalu nifaasi majatun laxdatun bay yidhaahdaan inta ugu badanina waa la mid adilada ku timina dhammaantood waa aciif waxaanu kaloo tilmaannay suuragal inaanay ahayn bishii inay wada dhiig noqoto oo hadii bili dhammaatana inuu noqonayo dhiig istixaado oo fasaad noqonayo oo ay khasab tahay bil kasta in laga hela xayd iyo uhri hadduu doono dhiig kaleo damu fasaad haba weheliy iyaduna waa shari intaana waxaa soo koobaya dhiigga caadada haddii waxa weeye la kala sooco oo gabadhu calaamadihiisa ay heshana calaamadahaasay ku camalfalaysa afarta aynu soo sheegnay haddii ay leedahay wakhti cayimanna wakhtigaa cayiman bay ku camalfalaysa wuxuu i musanifku raximah llahu tacaala baabu sufrati wاlkudrati fi hayri ayaami اlxayd wuxuu baab u yahay asufrati uruudii iyo wlkudrati casuustii fii hayri ayaami alxaydi maalmihii dhiigga caadada maalmo aan ahayn ka imanaya gabadhii xaydada ahayd qaala waxa uhi bukhaari xadaana qutaybat bnu saciid qaala xadaana ismaaciil waa ismaaciil ibni culaya hooyadii baa loo nisbeeyey ismaaciil ibnu miqsam oo ibn culaya caanku ah can ayuub ibn abi tamiimat asakhtiyaani can muxamed ibni siriin can ummi caiya radia allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi kunaa waxaanu la nacudu kuwa aan tirsan oo ku tirin alkudrata casuusta iyo wasufrata huruuda shayan shayna yacni gabadha marka dhiigu kasii dhammaanayo ee marka hore waa dhiig marka dambe uu soo khafiifayo dhiigu kasii dhammaanaya casuus iyo wax malaxoo kale u eegiyo wax la ayaa gabagabadiisu noqonaysa kaa xukumkiisa muxuu noqonaya macaadada la xisaabinaya mise waxa la xisaabinaya uhriga culimmadu aqwaal bay ka leeyihiin khilaaf baana ku jira laakiin waxaynu kusoo khulaasaynaynaa xadiiث umu caطiya riwaayadiisa abi daawuud oo sanadkeedu xoog badan yahay waxay ziyaadinaysaa kuna laa nacud اlkudraةa wالsufraةa bacda طuhri shaya yani xilligii la helay calaamada طahaarada la helay ee gabadhu ay ogaatay dhiiggii caadadu inuu ka dhammaaday ama alqasaة اlbayضa biyihii cadaaba ka yimi ama jufuuf bay heshay mustamir ah oo soconaya qalaylka loogama jeedo saacadii laba saacadood iyo wixii lamida ah, ma gelin maalin dhanbay qalalnayd oo ay darantay dhiiggii inuu ka go'ay calaamadaha haddii ay hesho casuusta gadaal imanaysa waxa weeye waxba la xisaabin maayo bacda uhri shayan waa sida xadiikan inoo tilmaamay waxba lagama soo qaadin amaa haddii ay tahay xilligii caadada gudihiis iyadoo dhiiggii caadadu aanu ka go'in waxa weeye dhexdeeda dhiiggu marmar uu noqdo casuus waxa la xisaabinaya xayd baa la xisaabinaya marka waxaan leenahay alkudratu wاsufratu fii zaman اlxaydi xaydun wa fii zaman اطuhri uhrun uruudda iyo casuusta iyo wixii la mida tahay xilligii dhiigga caadada gudaheeda haddii uu ka yimaadana dhiig caadaa la xisaabinaya ee xilligii uhriga ay heshay dabadeedna wuxuu noqonayaa min auhri buu noqonaya waba yeelimaay ka istinjoonaysa baabu cirqi listiaada istixaadada xididkeeda baabkiisii weeye qaala waxau ihi bukhaari xadaana ibrahim bnu lmundir alxizaami qaala waxau ihi xadaana macnu waa macn ibni ciisa alqazaaz imaamu malik muwaa ragga ka soo warinaya ayuu ka mid ahaa qaala waxau ihi xadaanii ibnu abi dibin muxamed ibn cabdiraxmaan ibni abi diib awowgiisii afraad mise hanaad baa loo nisbeeyey ibn xaari ibni muiira ibni abi diib imaam jaliila ayuu ahaa can ibni shihaabin horena waataynu usoo tilmaanay in lagu tilmaamay atqana min maali imaamu maalig inuu ka itqaan badnaa faqiihna waa ah can ibni shihaabin can curwata an amrata wa binti cabdiraxmaan bni sacd aansari camra binti cabdiraxmaan ibni sacd alansaari taabiciyad jaliila bay ahayd can caaishata zawji nabiyi sal allahu alayh wasalam ana umma xabiibata waa binti jaxsh istuxiidat way dhabar furantay abca siniina toddoba sano fasalat way weydiisay rasuul allahi sal allahu alayh wasalam an alika masaladaasii weydiisay faamarahaa nabigu waa u sheegay waa amray an takhtasila inay maydhato faqaala wuxuu hi nabigu hada kaasi cirqun waaxidin fakaanat waa ahayd takhtasilu mid maydhata likulli salaatin salaad kasta waa u maydhanaysa yani xadiidkani wuxuu tilmaamaya horena waa inoo soo maray xadiidkani dhabar furanku inuu yahay xidid xaggii inuu ka yimi intaasuu imaam bukhaari baabaysanaya oo xadiidka lagu tilmaamay gabadhii mustaxaadada ahayd ee ka joogsan waayey markay ka baxdo intii caadada la xisaabinay ama mudadiisa iyo wakhti ay cayinayd oo lahayd ha garato ama calaamadaha ku kala soocdo ee gabadhii in laga doonaya marka dhiiggaasi ka go'o waa dhiiggii caadada dhiigga kale haba ka socdo inay maydhato inay maydhato waxayna ka maydhanaysaa waa caadada wixii ka dambeeya salaad walba waa u weysaysanaysaa watawadai likulli ala wataynu soo marayn ma salaad kastay u weysaysanaysaa mise wakti kastaba salaadii oo xanafiyada iyo xanaabiladu leeyihiin mise sida maalikiyadu ay leeyihiin waxa weeye weysaysanba maysaba waxay weysaysanaysaa dhiiggan ka socda ee xanuunka ah waxaana ahayn hadduu weysada ka jabiyo ayay weysaysanaysa waa siday maalikiyadu lahaayeen daa'imulxadadka ay ku xukumaan shaaficiyaduna ay lahaayeen tawadai likulli sala waa salaad kastaba xataa laba salaadood haddii ay jamciso hal wakti waxay weysaysanaysaa laba weysayso taa xukumkeedu waa weysada amaa maydhashada afarta madhaboodba waxay qabaan salaad walba inay u maydhataa inaanay waajib ku ahayn laakiin iyadu hadday sii dadaasho salaad walba ay u maydhato waa sunna bay yidhaahdeen taqhtasilu nadban likulli salaa sunnanimo hadday isaga maydhato waxa weeye ajar bay ka helaysa riwaayadana waxay tilmaamaysaa faamaraha an takhtasil nabigu wuxuu faray inay maydhato waa hal maydhasho wey waa markii dhiigga caadada ay ka maydhanaysay laakiin salaad walba inay u maydhato ta noocaasa culimmadu waxay idhahdeen iyadaa samaysay culimmada qaarna riwaayadda amarka shuduud bay ku tilmaameen inay shaad oo aanay sugnayn laakiin iyadu inay ficil ahaan u samaysay waa ka sugan tahay cidina kuma waajibin salaad walba inay waxaweeye u maydhato baabu lmarati wuxuu baabu yahay haweenaydii taxiidu xaydaysay bacda alifaadati awaafulifaadaha intay samaysay dabadeed bacda alifaada ay awaafi lifaada awaafkii rukniga ahaa ama awaafu ziyaara ama awaafkii xajka ee rukniga u ahaa ee la'aantii xajku aanu ansaxayn dabadii gabadhii xaajiyadda ahayd hadday xaydo xukumkeeda qal wuxuu i buhaari xadaana cabdulahi bnu yusuf waatinisi qaal ahbarana maliku imaamu daar lhijra an cabdlaahi bni abi bakr bni muxamed bni camr bni xasm can abiih can camrata binti cabdiraxmaan can caaishata zawji nabiyi sal allahu alayh wasalam annaha qaalat lirasuuli llahi sal allahu alayh wasalam ya rasuul allah ina safiyata binta xuyay gabadha safiya la yidhaahdo qad xaadat way xayday qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam waxaa wuli lacalaha taxbisuna ma laga yaabaa inayna xabisayso alam takun miyaanay ahayn aafat mid awaaftay ay awaafa alifaada maca kuna idinka maciin faqaaluu waxay idhaahdeen balaaha qaala wuxuu ihi nabigu fakhrujii safiyaay haddaba bax yacni awaafuulwadaaca ama awaafka sagootinta ha u baaqan ee waxa weeye ka soco maadaama xadana mucala bnu asad albari qaal waxa ui xadana wuhayb bni khalid albahiri albari can cabdilaahi bni طaawuus bni kaysaan dakwaan alyamani can abiih oo aawuus bnu kaysaana can ibni cabaas cabdilahi bni cabaas radi allahu tacala canhuma qaal rukhisa waa loo baneeyey lilxaa'idi tii xaaidada ahayd an tanfira inay baxdo idaa xaadat hadday xaydo yani bacda alifaada ifaadaha ah dabadii wa kaana bnu cumar cabdulaahi bnu cumar waa ahaa yaquulu mid yidhaahda fii wali amrihi xaalkiisa bilowgiisa inaha iyadu laa tanfiru ma baxayso oo awaafulwadaaca ka tegi mayso uma waxaan maqlay yaquulu isagoo leh tanfiru waa baxaysaa oo bimacnaa awaafu lwadaaca waa ka tegaysa ina rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam rahasa lahuna waa u fasaxay masaladani waxay tahay kole kitaab ulxajka inoogu iman doontaa iyadoo faahfaahsanaya axaadiisteedu waxaynu hore usoo tilmaannay gabadha caadada leh inaan loo ogolayn inay tawaafto ifcali maa yafcalu اlxaaj ayra an laa tauufii bilbeyti xata tahuri marka gabadha haddii laga doonayo awaafu lifaada oo arkaanta xajka ka mida kaa haddii lagu leeyahay isaga waa inay u baaqato wey oo rukniga xajka ka dhiman way sugaysaa intay ka aahiroobayso awaalbaa laga soo reeba halkeedanu ku faafaahin doonaa laakiin haddii ay la timi awaafkii rukniga ahaa waa awaafu lifaada awaafulwadaaca u baaqan mayso awaafulwadaaca laftiisu waa waajib rukni ma gaadhsiisna waa waajiboo dhiig baa lagu kabaa wuxuu u dhaxeeyaa sunnaha oo awaafulquduuma iyo awaafka awaafulifaada labadaasuu u dhaxeeya wadaacu waa waajib la'aantii xajku waa ansaxaya laakiin haddii laga tago waa in la kaba wey dembaa lagu kabaya gabadhii caadada lahayd haddii waxa weeye iyadoo awaafulifaadihii la timi ruknigii dhiigga caadadu uu ka yimaado sugi mayse way ka soconaysa waxna ku kabi mayso umira annaasu an yakuuna aakhiru cahdihim bilbayt ila anahu khufifa can ilxaaid baa inoo soo socda kitaab alxaj inoogu iman doono dadka waxa la faray inay kacbada sagootiyaan oo xilligooda ugu dambeeya ay dawaafaan laakiin gabadha caadadale waa laga khafiifiyey oo waa loo fududeeyey hadday umushana waa la mid axaadiisteedii baa halkan lagu tilmaamo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xukumay inay baxdo maadaama dawaafulifaadihi ay la timi cabdulaahi bni cumar markii hore wuxuu fatwoonayay yani xilligii ugu horeeye masaladan uu ka hadlayay inaanay ka tegin markii dambena wuxuu fatwooday isagoo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam daliishanay inay baxayso oo waxawey loo fududeeyey baabun wuxuu baabu yahay idaa ra'at haddii ay aragto almustaxaadatu tii waxa weeye mustaxaadada ahayd ee dhiigu ka soconayay auhra uhriga haddii ay aragto qaala bnu cabaas ibnu cabaas waxaa taqtasil waa maydhanaysaa wa tusalli waa tukanaysaa walow saacatan ay walow ra'at uhra saacatan uhriga haba aragto saacadba wayatiiha waa u tegaya zawjuha ninkeedu idaa sallat haddii ay tukato asalaatu salaada ayaa acdamu weyn oo ka weyn galmada kelmada in loo baneeya ka mudan imaam bukhaari baabkan wuxuu kaga hadlaya gabadhii mustaxaadada ahaydee dhiigu ka socday waataynu soo sheegnay calaamad hadii ay leedahay dhiigga calaamadaha xayd kale inta uu ka socdo waa gabadh caadala wey markay dhiiggaasi uu istaago ee dhiigga kale uu ku bilaabmo oo labadii dhiig ay kala soocdo gabadhaasi waa gabadh daahira ah wey waxaa bannaan inay tukato waxaa bannaan ninkeedu inuu u tago ayaa waxa weeye bannaan masaladaasuu kaga hadlaya waloo culimmada qaar leeyihiin waxay ku fiicnay oo macnuhuna u dhacay idaa ra'at ilxaa'idu aduhra gabadhii caadada lahayd haday aragto uhri haddii aragto waayo hadday mustaxaado tahay oo dhiiggu uu ka joogsan waayo dhiiggu uu ka joogsan waayo iyadu xilligeeda dambe waa gabadh daahira wey duhri bay leedahay laakiin waxaan leenahay imaamu albukhaari wuxuu u wataa gabadhii mustaxaadada ahayd ee ku sugan wakhtigii caadada ku sugan ama calaamad ha ku garato ama xilligii caadada ay u lahayd ha ku sugnaato gabadhii dhiiggu aanu ka joogsanayn xiliga calaamadaha dhiigga caadada ay heshay ama xili ay ku ogaatay xiliga noocaasi markuu ka dhammaado dhiiggii kale haba sii socdo gabadha noocaasa waxa bannaan inay tukataa bannaan salaadu hadday u bannaanaatana waxaa u bannaan ninkeedu inuu tago hadalkaa ibnu cabaasna waa ka soo daliishanaya asalaatu acdam hadalkaa dambe qaar waxay idhaahdeen hadalka ibnu cabaas ayuu ka mid yahay oo ibnu cabaas baa qiyaaska qiyaasanaya laakiin lagama hayo aaaarta laga soo naqliya ibnu cabaas laguma hayo masalada noocaasa ah inuu tilmaamay asalaatu acdam sidaa awgeed qaar kale waxay yidhahdeen waa hadalkii imaam lbukhaari oo imaam lbukhaari baa tacliiq ahaan hadalka ibnu cabaas hadalkaa ku xoojinaya yani ka dabageynaya asalaatu acdam yani hadii loo ogolaaday salaadii ninkeedu inuu u tagana waa loo ogoliya waxaana lagu tilmaamaya masale khilaafiya inay tahay salafkii rag ka ayaa diiday oo odhanaya gabadhu inta uu dhiigu ka socdo dhiigga mustaxaadadu dabcan mutaxayirada iyada culimmada qabtaa sidayday u diidayeen oo intay mutaxayirada tahay xaalkeedu kala caddaanayo way u diidayeen oo salaada iyabay ixtiyaad ugu banaynaya shaaficiyadu laakiin waataynu soo khulaasaynay wax mutaxayaro la yidhaahdaa inaanay jirin marka axaadiista laga hadlayo oo axwaalun saddexa loo qaybinayo muctaada wakhti iyo mid calaamad ku kala soocaysa iyo labadaa waxaan ahayn oo lix cisho ama toddoba cisho bishii ka fadhiisanaysa sida xadiiu xamna binti jaxshin uu tilmaamayo laakiin gabadhii mustaxaadada ahayd ee dhiiggu ka socday xataa haddii ay kala socdo oo xilligii caadada ay gudubto dhiiggu uu joogsan waayo inta dhiiggaa kale ka socdo culimmada qaar baa ninkeedu u tegi maayo loo dhowaan maayo qaarna waxay idhaahdeen ilaa inuu wakhtigu ku dheeraada mooyaane ilaa anlaa yasbira inuu adkaysan waayo mooyaane ilaa idaxtaaj culimmada qaar baa ku qaydaya laakiin raajixu waxa uu yahay sida halkaa lagu sheegay haddii salaadiiba loo baneeyey wixii ka soo hadhayba waa min baabi wla asalaatu acam qaala wuxuu ihi xadaana axmed bnu yunus wa axmed ibni cabdilaahi bni yunus awowgii baa loo nisbeeyey alyurbuuci atamiimi can zuhayr wa bni mucaawiyata alkuufi qaala waxau ihi xadaana hishaam wa bni curwa can curwata can caaisha radi allahu tacala canha qaalat qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam ida aqbalat haddii ay soo qaabisho alxaydatu dhiiggii caadadu gabadhii haddii uu soo qaabilo fadaci salaa salaada ka tag gabadhii baa lala hadlaya yacnii dhiigga caadada haddii aad hesho salaada ka tag wa idaa adbarat haddii ay jaysato caadadii fasil fasilii maydh cankii adiga xaggaaga addama dhiig iska maydh wasalli tuko yani bacda aliqtisaal intay maydhato dabadeed dhiigga iska maydhaysaa wayna maydhanaysaa wayna tukanaysaa xadiikan wuxuu tilmaamayaa masalada imaam albukhaari uu baabaysanayo gabadhu haddii dhiigga caadadu soo qaabilo wuxuuna ku soo qaabilayaa bikhuruuji wali dufcati min addam qaybta ama gobolka ugu horeeya ee dhiiggu haddii uu ku bilaabmo waa dhiigga xilligii caadada yimi ama calaamadiisa lagu soocay waxay qaadanaysaa xukumkii gabadhii caadada waida adbaratna waa bilqasati albaydaa aw biljufuuf labada hadba ka ay caadada u leedahay marka waxay qaadanaysaa xukumkii uhrigaay qaadanaysaa dhiigga caadadu irsili canki dama dhiigga iska maydh wasalli tuko dhiig kalaba hakaa socda haddii uu doono hakaa socdo oo mustaxaado haddii ay noqoto way waxaa laga doonayaa inay waxa weeye salaad walba isnadiifiso istinjooto dhiigga iska dhamayso mare isku gufayso iyo xafaayad iyo wixii la ay xidhato kadibna ay weysaysato sidaana ay ku tukato oo salaad walba ay u weysaysato sida shaaficiyadu ay qabaan aynu soo tilmaanay inay xoog badan tahay baabu alaati wuxuu baab yahay salaad cala nufasaai umushii lagu tukanayay iyo wa sunnatiha salaadaa sunanimadeeda yacnii in la jideeyey oo mashruucay tahay qaala waxa uri bukhaari xadaana axmed wa axmed bn abi surayj awowgiibaa loo nisbeeyey qaala waxa uu ihi ahbaranaa shabaaba waa habaabat bnu sawaar alfazari bni sawaar alfazari qaala waxa uu ihi ahbaranaa shucba bn اlxajaaj can xusayn waa ibni dakwaan almucalim buu caan ku yahay can ibni burayda waa cabdilaahi bni buraydata bni xusayn can samurata bni jundub radia allahu tacaala canhu ana mraatan haweeney oo imaamu muslim riwaayaadkiisa qaar tilmaamayaan ummu kacbin alansaariya inay tahay maatat waa dhimatay fii banin waxay ku dhimatay way ummul aroortay fasallaa calayha nabiyu sal allahu alayh wasalam fii banin waxaa looga jeedaa ay fii xamlin uur bay ku dhimatay fasala calayha nabiyu sal llahu alayhi wasalam nabigu waa ku tukaday faqaama waa istaagay wasaahaa bartankeeda ayuu istaagay yani xadiiku wuxuu inoo tilmaamayaa gabadha caadada leh in lagu tukanayo gabadha caadada leh in lagu tukanayo gabadha umusha ahina waa la mid waayo labaduba waa isku xukun labaduba waa isku ayay inoogu iman doontaa laakiin halkan sida dadka kaleba loogu tukanayo ayaa gabadhii caadada lahayd iyo tii umushahayd labadaba waxa wey loogu tukanaya hadda waxaa loo wataa tii nufasaga ahayd xaaidaduna waa lamid baabun waa baab wey waana baab mulaqa oo aan la qaydin wixii loogu tarjumaynayana aan la sheegin laakiin marka xadiika uu sheegaya aynu eegno masaladii ka horeysayna aynu ka qiyaas qaadanno asalaatu cala nufasaa waxaa loo wataa gabadha caadada leh inay tahay caynteedu inay daahir tahay yacnii haddii ay ku taabato iyadoo qoyan ama dhididsan maradaada iyo jirhkaagaba inaanay waxba yeelayn caynteedu inuu daahir yahay dhiigga ka soo baxaya umbaa najisa qaala waxau ihi bukhaari xadaana alxasan bnu mudrik assaduusi qal xadana yaxya bnu xamaad ashaybani qal ahbarana abu cawaana ismhu lwadaax waa alwadaax bni cabdilaahi lyashkuri min kitaabihi kitaabkiisa ayuu xadiika nooga sheegay waayo alxadiiu min alkitaab iyo alxadiiu min alxifdi waa kale xoog badan yihiin asal ahaan waxaa xoog badan alxifdu min alkitaab wixii kitaabka aad ku alxadii min alkitaab kitaabka xadiidka in laga sheego ayaa xoog badan imaamu axmed oo la yaqaano sida uu xifdigiisu yahay ayaa wuxuu caado u lahaa haddii uu xadii sheegayo kitaabkiisa inuu soo qaato bal waa isku hawlay dabeedna waa la weydiiye waxaa la yidhi xaafid baa tahay maxaad iskaga hawlaysaa kitaabka wuxuu idhi alxifdu khawaan xifdigu waa ku khiyaanaya marbaa laga yaaba faatixadaba inaad ku margato oo ilowdo laakiin kitaabku hadduu ka hor yaalo waxa weeye khalad badan yeelan mayse ilaa khaladkii aad gelisay adigu mooyaane ee aad ku khaldantay mooyaane asalku waa sidaas marka min kitaabihi macnahaasay tilmaamaysaa yacni min xifdihi xadiidka noogama sheegin ee min kitaabihi kitaabkiisa ayuu nooga sheegay sidaasaana mudano culimmadu waxay leeyihiin intaad helaysa kitaab kitaabka waxa weeye wax ka sheeg oo kitaabka ictimaad laakiin way jiraan afraad xaaladoodu cagsiga tahay oo markay kitaabkiisa iyo xifdigiisa noqoto waxa weeye xifdigiisu xoog badan yahay wax kalena ma aha waa kitaabka qoraalkii lagu samaynayay haddii hadal uu galo oo sidii uu ahaa aan wax loo qorin dacfi uu galo oo maala tasaahul uu dhaco cinda alkitaaba ama maala xadiikii la qoro cinda almuraajaca almudaakara xaalado badan baa kitaabka laftiisa daciifiya xaaladaha noocaasa wixii la qoro dacfi baa gelaya marka haddii xifdigu ka xoog bato xifdigaa xoog badnaanaya qaala waxa uhi ahbaranaa sulaymaan ashaybaani wa sulaymaan bnu abi sulaymaan ashaybani can cabdilaahi bni shadaad bni ilhaad qaala waxa uhi samictu waan maqlay khaalatii habaryartay maymuuna zawja nabiyi sal allahu alayhi wasalam annaha iyadu kaanat inay ahaanaysay takuunu xaaidan xaaida inay ahaanaysay laba kaanaa laystaba dhige mid baa zaaida annaha takuunu xaa'idan inay ahaanaysay gabadh caada leh wajiraanin lana kaanuu kiraami kaanuudaasi waa zaaid weye kiraamina jiraanin ayay sifa u tahay waqad tuzaadu kana fi xashwin kama kaana asaxa cilma man taqadama way dhacdaa kaana in la ziyaadiyo labada mid baa zaaida xaaidan bay ahaanaysay laa tusalii aan tukanayn wlxaal hiya iyaduna muftarishatun ay tahay mid jiifta bixidaai masjidi rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alle meesha uu ku sujuudayo dhinaciisa ayay jiiftay wa huwa nabiguna yusalii xaaluu yahay mid ku tukanaya calaa khumratihi sijaayadiisa khumro waxaa la yidhaahdaa waa inta qofku uu ku tukanayo leeg ilaa mawdici sujuudihi ah ayaa khumro la yidhahda adiifad sijaayada we waa darintii sijaayada ahayd idaa sajada markuu sujuudo nabigu asaabanii waxaa ii haleelayay bacdu thawbihi maradiisa qayb ka ah ayaa jirkayga taabanaya ama anigay taabanayay waa masalada aynu ka hadlaynay yacnii adoo tukanaya iyo aan tukanaynba gabadh caada maradaada hadii ay istaabtaan jirhkeeda ama jirhkaaga ay istaabtaan inaanay ku nijaasaynayn ee jirhkeedu uu yahay caynteedu ay tahay aahir inay tahay ayuu xadiiku inoo tilmaamaya bism illaahi araxmaan kitaabu tayamum waa kitaabkii toddobaad wey gabagabaysiga kitaabkiisii wey iyo wa qowlu llahi falam tajiduu maan biyo haddaydaan helin fatayamamuu u qasdiya saciidan dhulka dushiisa ayiban saciidkaasoo wanaagsan oo bimacnaa aahira famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wajiyaalkiinna iyo wa ydiyakum qacmihiisa waxa weeye isku masaxa atayamum xagga luqada waa qasdiga weeye sida aayaddaba laga fahmayo fatayamamuu ay faqsiduu ayamamtkum lama faqadtu ulinuha waman lam yajid maan tayamama bituraabi wuxuui waxaan idiin soo qastiyey markaan dadkii caqliga lahaa waayey ayaan idinka wax idinsoo biray tayamamtukum ay qasadtukum wey tayamumkuna waa alqasdu ila asaciidi ayib bimasxi lwajhi walyaday biifatin makhsuusa waa in loo qastiyo dhulka dushiis ama ciidda in loo qastiyo iyadoo la masaxayo wejiga iyo labada qacmood iyadoo la masaxayo ee si gaarana waxa wey loo masaxayo kaasa waxaa la yidhaahdaa tayamum baa la yidhaahdaa ma ruqsa mise waa labadaba waa la yidhi qolena waxay idhaahdeen laba xaalo in lagu kala qaaday fiican qofka ciid mooyaane wax kalaba waayay oo uu ku weysaysto ka waxay u tahay caiimay u tahay biyahay hayd in lagu weysaysto biyihii waa waaye weysaduna waajib bay ku tahay waxa wey caiimay u noqonaysa waayo waajibkaasunbaa hadda u furan hadduu yahay qof macduura oo xanuunsanaya sidaana u ayaa bacdu ahlicilmi tilmaameen laakiin asal waa fududayn wey baabun wuxuu baab u yahay ni mashruuciya tayamum tayamumka in la ama ibtidaau tayamum tayamumku xilliga u bilaabmay baabkiisii weeye inooma sheegin laakiin xadiika masalada laga qaadanayo ayuun baynu tarjamada baabka siinayna qaala waxau ihi bukhaari xadaana cabdulaahi bnu yuusuf wa atiniisi qaala waxa ui ahbarana malikun can cabdiraxmaan bni اlqasim bni muxamed bni abi bakrin الصidiiq can abiih oo alqasima can caaishaa zawji nabiyi sal اllahu alayh wasalam oo eedadii ayuu ka warinaya qaalat waxay tidhi kharajnaa waan la baxnay maca rasuuli اllaahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka alle maciisaanu la baxnay fii bacdi asfaarihi safaradiisa qayb ka mida xataa ida kunaa markii aanu ahayn bilbayda meesha bayda la yidhaahdo waa madiina duleedkeeda marka looga baxayo xagga maka looga baxayo waa dalxulayfa xaggeeda sara wey miiqaadka dalxulayfa la yidhahdo markaanu meesha bayda la yidhaahdo ku sugnayn sida riwaayaadku tilmaamayaanna waa markii ay soo noqonayeen ee magaalada ay soo gelayeen markay ka baxayeen maaha waana meel hadda ka waxa weeye madiine ka mida wey waa ugu xigta xagga koonfureed ugu xigta wey waxaa ku yaalla macaahid iyo jaamacado iyo xarumo badan baa ku yaalla madiinay ka aw ama bidaat ljeish meesha la yidhaahda daatljeish markaanu ku sugnayn iyaduna waa meel xagga maka kasii xigta oo waxa weeye aan ka fogayn ee madiine ka fogayn haddana shalabiya ayaa loo yaqaanaa waxaa degan nimanka cawfiyiinta la yidhaahdo xaafadahoodii wey inqaaca waxa go'ay ciqdun lii silis aan leeyahay baa go'ay riwaayada soo socotee xadiidkani leeyahay ee annaha istacaarat min asmaa ayaa inoogu soo socota waa silis ay ka ammaanaysatay walaasheed asmaa bintu abi bakrin halkana iyada ay isu nisbaysay waxay isugu nisbaynaysaa inay iyadu wadatay oo isticmaalaysa laakiin marka lahaansho laga hadlayo waxaa lahayd asma baa lahayd <clears throat> ciqdun lii silis aan leeyahay baa go'ay fa aqaama rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam alla waa nagaaday cala iltimaasihi raadintiisa ayuu u nagaaday si loo raadiyo wa aqaama annaasu macahu dadkuna waa la nagaadeen walaysuu may ahayn calaa maain kuwa biyo ku kor joogana may ahayn yani meel biyala may joogin faata naasu dadku waa u yimaadeen ilaa abi bakrin idiiq radi allahu tacaala canhu bay u yimaadeen faqaaluu waxay idhaahdeen alaa tara miyaadan arkayn maa sanacat caaishatu inantaada caaishii waxay samaysay aqaamat birasuuli llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii allah ayay joojisay iyo wnaas iyo dadkaba walaysuu calaa maain biyana kuma sugna meel biyana kuma sugna walaysa macahum maa biyana macooda ma ahaaninoo biyana ma wataan yani meel biyalana lama joogo biyana lama wato oo biyihii waa ka dhammaadeen ama gabaabsibay ahaayeen fa jaaa abu bakrin abu bakr baa yimi wlxaal rasuul llahi sal llahu alayh wasalam rasuulkii alleh yahay waadicun mid dhigay rasahu madaxiisa calaa fakhidi bowdyadayda uu dhigay qad naama xaal uu yahay mid seexday faqaala waxa uu yidhi xabasti rasuul اllahi sal اllahu rasuulka alla ayaad xabistay iyo wanaasa dadkaba walaysuu ala maain biyana kuma kor joogaan walaysa macahum maa macoodana biyo ma ahaanin faqaalat caaisha waxay tidhi facaatabanii waa i abu bakrin abu bakr baa i canaantay miyaanay ku fiicnayn inay tiraahdo facaatabanii abi aabbahay baa i canaantay saasay ku fiicnay laakiin waxay leeyihiin isma qabanaysa aabba iyo waa i canaantay waayo aabbaha naxariis iyo cadfi iyo xanaan baa lagu yaqaanaa marka waxay doonaysaa labada lafdi inay kala duwado kala dudo ayay doonaysa facaatabanii waa i abu bakrin baa i wa qaala waxa uu maa shaa allah wixaa alla uu doono an yaquula inuu yidhaahdo ayuu igu yidhi inaumay faahfaahin waa canaan inan iyo aabbaheed ka dhaxeeya wey wayna guud martay wa jacala wuxuu gudagalay yatcanunii inuu gujinayo biyadihi qacantiisa fii khaasiratii kalidayda yani dhinacyadayda iyo kalidayda ayuu gujiyey nabigu alayhi salaau wasalaam abubakar uu gujiyey yani waa halka qofku uu jilicsan yahay wy falaa ymnacunii ii min ataxaruki dhaqdhaqaaqa ila makaanu rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka alle booskiisa fakhidi boodiyadayda uu ku sugan yahay ayuunbaa ii diidaysa dhaqdhaqaaq inaan sameeyo inaan nabiga toosiya alayhi salaau faqaama rasuul lahi sal اllahu alayh waslm rasuulkii alla ayaa istaagay xiina asbaxa xilligii uu waabariistay calaa hayri maain biyo la'aanna uu ku waabariistay faanzla allahu alla waa soo dejiya xilligaas aayat tayamumi aayadda gabagabaysiga ayuu alla soo dejiyey ma aayat nisaaba mise waa aayat lmaa'ida labadaba waa layidhi labadaba waa lagu sheegay laakiin waxaa xoog badan sida ibnu xajar u iilanayo riwaayaadka qaar waxa ku yimi in looga jeedo aayadda waxawe maaid in looga jeedo aayatmaaid faanzl allahu alla waa soo dejiyey aayat tayamumi ayuu soo dejiyey fatayamamu waa gabagabayseen faqaala usayd bnu xudayr waxa uu yidhi maa hiya biwali barakatikum ma aha ni ugu horaysay ya la abi bakrin reer abi bakarow qaalat waxay tidhi fabacana waxaanu kicinay albaciira awrkii alladii kaasoo kuntu calayhi an saarna fa asabnaa waanu hellay alciqda siliskii taxtahu hostiisa ayaanu ka hellay yani nabigu calayhi salaau wasalaam dad buu u diray inay dalbaan aqaama cala iltimaasihi waxaana hogaaminaya usayd bnu xudayr baa ayaa waxa weeye la helay imaam bukhaari wuxuu xadiikan ugu bilaabay kitaabu tayamum waxa laga faa'iidaysanaya markii la jideeyey ama gabagabaysigu u bilaabmay ayaa laga hadlaya waxayna ahayd qisadani markii laga soo noqday ghaswatu banilmusaliq dagaalka loo yaqaano banilmusaliq dagaalkaa markii laga soo laabtay ayuu waxa weeye ahaa dagaalkaasina ma sanadkii shanaad buu dhacay mise sanadkii lixaad ahlu siyarku way isu khilaafsan yihiin labadaba waa layidhi marka tayamumku ama gabagabaysigu xilligaasuu bilaabmay oo la jideeyey waana xilligii uu dhacay qisatulifki uu dhacay halkaasay ka bilaabantay iyaduna qisatulifk xadiidku waa soo noqnoqon doonaa qaala waxa uu ihi bukhaari xadaana muxamad bnu sinaan waxaa loo nisbeeyaa alcawaqi kelmadaasina waxay ku khaldantaa alcawfi alcawfiyu iyo alcawaqiyu isku sibay u qormayaan laakiin ninkanunbaa cawaqiya asalkuna waa cawfi ibnu sinaan alqari wاlcawaqi yushadad bnu cabdi daka saari ibnu sinaan alcawaqi wlqaari yushadad bnu cabdi daka saari ibnu sinaan waa ninkan waa maxamed bnu sinaan alcawaqiyu baa la yidhaahdaa bifatxatayni wa qaaf caynka iyo wowda labadaba waa la fatxinaya qaafkana waa la kasrinaya wuxuu hi xadaana muxamed bnu sinaan alcawaqi qaala waxa i xadaana hushaym wa bni bashiir alwasiti ibnu bashiir alwasiti qaala waxa uhi bukhaari amaxaa wa taxwiil min isnaadin ila isnaad qaala waxa uhi ama xadii akmil ilxadii matniga soo socda ku buuxi iyo sanadka inta ka hadhay waa la yidhi laakiin xaaun baynu ku dhaafayna qaala waxa uhi waxadaanii saciid bnu nadr abu cumaan albaqdaadi qaala waxa uhi ahbaranaa hushaym waa ibn bashiir alwasiti qaal waxau hi ahbaranaa sayaar ibn abi sayaar alwasiti qaal waxau hi xadaanaa yaziid huwa yaziid waa ibnu suhayb alfaqiiru faqiir lagu naanayso waa horaynu usoo tilmaanay noociisa oo kale alfaqiir haddii la yidhahdo waxaa laakiin kaana yshtaki min faqaari dahrihi lafaha dhabarka ayaa xanuuni jiray baa lyii markaa sidaasaa faqiir loogu bixiyey laakiin waa laga yaabaa nin ladan inuu ahaa yani faqiirkii baahida ma ah qaala waxau hi ahbarana waana nisbooyinka ama alqaabta daahirkooda waxaan ahayn looga jeedo horena aynu uga soo tilmaannay wdaalu wdaciifu sayidaani wayunus alqawiyu duulayaani addaal yo adaciif yo alfaqiir yo alqawi yo aaiif aciif xadiika ma ah waa jismigiis waxaasoo dhan waa khilaaf aahir wey yaa lagu kadsoomi weye macnuhu qaal waxa uhi ahbarana jaabir bnu cabdillaah alansaari axad lmukiriina sabca toddobada saxaabi ee saxaabada ugu axaadiista badan buu ka mid ahaa ana nabiya sal allahu alayhi wasalam qaala waxaa ui ucditu waa laysiiye hamsan shan baa laysiiye shanna kuma koobna ee waxay leeyihiin e shantanuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kabacdina in kalea loogu ziyaadiyey waayo muslim waxaa ku yimi uciitu sittan lix baa laysiiyey axaadiista qaar waxaa ku yimi waxyaabo kale in la siiyey waxyaabo kale in la siiyey uciitu hamsan shan baa laysiiyey lam yucahunna aan la siin waayo de kutubta waaweyn ee labada mujalad gaadhaya ee khasaaista nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlaya waxay ka hadlayaan masaladan ay ka hadlayaan waxyaabaha nabigu uu gaarka la yahay ambiyada uu kala soocan yahay ama isaga iyo ummadiisu ummadihii kale ay kala soocan yihiin ucditu waxaa laysiiyey hamsan shan baa laysiiya khamsu khisaalin lam yucahunna an la siin axadun axad qabli aniga iga horeeyey nusirtu waxaa la igu birucbi argagax yo baqdin masiirata shahrin meel bil loo socdo yacnii cadowgaygu masaafo bil loo soconayo inuu baqo oo argagax uu galo aniga ayaa waxa weeye la isiiyey ummadihii hore may lahayn oo lama sii bishu mafhuum yani bil ka badan waxaa laga yaabaa inaana iga bain masaafo loo soconayo mafhumulmukhaalafaha sidaama laga fahmaya waxay leeyihin culimada qaar waa libayaani lwaaqic weeye yani waaqica sidaas laa yattakhid lmuminuuna alkaafiriina wliyaaa min duuni lmuminiin muminiintu gaalada yaanay daday jecel yihiin ka dhigan muminiinta sokadood yani muminiinta yaanay gaalada ka jeclaan aayaddu sidaasay leedahay laakiin haddii muminkana aad jeclaanayso gaalkana aad jeclaanayso macnahu ma aha intaa la bannaynaya ma aha laakiin waaqicii aayaddu ay ku soo degtay baa sidaa ahaa oo markii gaalada waxa weeye xaaladihii jacaylku uu ka dhacay ama la daneeyey waxa laga doorbidayay dadkii waxa weeye muminiinta ahaa laakiin taa macnaheedu gaal in la jeclaado mar walba lama ogolaa tanina waa la mid bay oo xilligaa marka la qiyaaso cadowgii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ugu fog bil loo soconay yacnii bil badan cadow loo socdaa maba jirin xilligaas maba jirin bay marka waxa weeye muhimaddu meel fog inuu cadowgu ka boqo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo colkiisa ciidankiisa macnahaasaa looga jeedaabay leeyihi waxaa nabiga lagu gaar yeelay meel bil loo socdo cadowga inuu ka argagaxo wa jucilat waa yeelay lii aniga alardu dhulka masjidan meel lagu tukado iyo wa tahuuran mid lagu tahaaro qaato ayaa dhulkana la iga yeelay waa maxalu shaahidka weeye fa ayumaa rajulin kasta oo min ummatii ummadayda ka ah, adrakathu ay soo haleesha asalaatu salaad falyusalli ha tukado yacni meesha uu soo gaadho ha ku tukado dhulka uu soo gaadhana ha ku gabagabaysta hadduu biyo waayo wa uxilat waa la ii xalaaleeyey lii aniga almaaanimu ama alhanaa'imu hanaaimta ayaa la ii xalaaleeyey walam taxila looma xalaalayn liaxadin axad oo qabli aniga iga horeeyey waxay noo soo socota ra'aa cajzana waacfana faaxalaha lana xadii baa inoo iman doonaa halkiisa kitaab lmaazi ee ummadihii hore waxaa imanayay markay haniimada gaalada wax ka furtaan inta meel laysugu keeno ayaa waxaa soo degaysay ka soo degaya xagga samadoo cunaysa dabku hadduu soo degi waayo waxa wey haniimadii waxbaa ka dhiman wey ee ha la soo saaro sida noo iman doonta insha allahu tacaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaau wasalaam ra'aa cajzana wa dacfana faaxallaha lana ilaahay wuxuu arkay dacfigeenna iyo cajzigeenna iyo taagdarnaanteenna dabeedna inaga waa inoo xalaaleeyey bal waxa laga dhigay oo culimmadu ku tilmaameen sida nabigu leeya calayhi salaau wasalaam wa jucila risqii taxta dilli ugu qiimaha badan ee nabigu calayhi salaau wasalaam ku noolaa ee ugu sharafta badan wax laga shaqayso waa seeftaada ama qorigaaga aakaha waxaad kula soo baxdo ee haniim ah waa ashrafu lmakaasib wey waa haddii la helayo janiskaa la helayo khasaaista waxaa ka ummadan in lagu gaar yeelay haniimadu xalaal inay tahay haniimadu inay xalaal u tahay wuxuu i nabigu wa cuitu waa laysiiyey aaaacaaacadana waa laysiiye haaacaduna saynu ogsonahay waa qaybo badan wey qaybo waxaa jira nabiga gaarku ah qaybo nabiga calayhi salaau wasalaam gaarku ah waxaa ka ah dadka mowqifka in laga dhaqaajiyo markay ambiyadu ka wada istaagayaan waxaa khalqiga gaal iyo muslimba u shafeecaya waxa weeye nabiga calayhi salaau wasalaam taasi gaar bay u tahay ambiyada kale lama siin nabi maxamed calayhi salaau wasalaam baa la siiyey dadka ah ummadaha tegay iyo ummadda muxamedba calayhi salaau wasalaam markay jannadaysa soo tubaan bika umirtu anlaa aftaxa liaxadin qablak albaabka jannada waxaa loo furaya nabi maxamed calayhi salaau wasalaam cidda muslimka waa ummadihii tagay muslimiintooda iyo ummada muxamed labadaba cidda u furaysa jannada waxa wey waa nabi maxamed alayhi salaau wasalaam shafaacooyinkaasoo dhan baa lagu macnayay oo nabigu alayhi salaau wasalaam uu gaar wa kaana nabiyu sal llahu alayh wasalam ugu dambaysaa waxay tahay nabigu waa ahaa yubcau mid loo diro ilaa qowmihi qowmkiis ayuu khaaatan gaar ahaan wa bucitu waa la iisoo saaray ila naasi dadka caamatan guud ahaan taasina nabiga calayhi salaau wasalaam bay gaar ku ahayd xadiika wuxuu inoo tilmaamayaa dhulka dhammaantii in laga dhigay meel lagu gabagabaysto dhulka dhammaantii in laga dhigay meel lagu gabagabaysto ayuu xadiiku inoo tilmaamaya wuxuu hi bukhaari baabun wuxuu baab yahay idaa lam yajid haddii aanu helin maa an biyo walaa turaaban iyo ciid biyo iyo ciid labada midna ma helin wa faaqidu tahurayn waa kay culimadu u yaqaanaan labadii lagu tahaaro qaadanayay labadaba inuu waayo yani diyaaradii adoo fuushan qaar baa dee iyo toban saaca dadkula soconay hadday maanta burco ka duusho ilaa maraykanka u duusho waa an iyo toban saacadood iyo ka badan oo aanay istaagayn diyaaradda gudaheedana waxa weeye haddii aad biyo ka weydo maxaad ku gabagabaysanaysaa dhulka roog baa yaalla dhinacyadana waxaa kaa yaalla alamuniyo iyo wixii la oo la sameeyey baa dhinacyada kaa ama qofkii waxa lagu xabisay meelaanu ciid ku haysan ama saciid ku haysan ya qol xadiida maalan ayaa lagu xidhay bilo iyo wixii la faaqidu ahuurayn baa la yidhahda xaalkiisu muxuu qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana zakariya ibnu yaya zakariyaau ibnu yaxya in lamadaana waa bannaantahay ee zakariya ibnu yaxya ilaa saddex nin baa magacan iskale zakariya ibnu yaxya saddexdaba waa lagu sheeg laakiin saynu tilmaannay way kale xoog badan yihin qole waxay yidhaahdeen waa zakariya ibnu yaxya ibni zakariya ibn yaxya allului albalhi ninkaa waa lagu sheegay qole kale waxay yidhaahdeen maya waa yaxya ibnu zakariya ibni abi zaaida yaxya ibnu zakariya ibni abi zaaida waxaa kaloo lagu sheegay zakariya ibni yaxya ibni cumar abusakiin aai alkuufi akariya ibni yaxya waynu haynaa ibni cumar abusikiin aai alkuufi ninkaasaana ugu dhow waana sida uu iilanayo waxa weeye ibnu xajar raximah llahu tacaala u iilanayo laakiin dhammaan waa ijtihaad ninka loo yaqaano eh, ibnu abi zaaida waxaa xoojinaya inuu yahay kuufi cabdulaahi ibni numayr oo shiikhu ah waa kuufi taasi way xoojinaysa ninka loo yaqaano zakariya ibnu yaxya ibnu cumar abusikiinna isaga laftiisuna waa kuufi wey waa kuufi marka kaasaynu qaadanaynaa waxaynu ku soconaynaa inuu yahay zakariya ibni yaxya ibni cumar abusikiin alkuufi aai ninkaasaynu ku soconayn qaala waxa ui xadaanaa cabdulaahi bnu numayr laakiin waa ixtimaal cabdulaahi bnu numayr alkuufi qaala waxa uhi xadaanaa hishaam bnu curwa can abihi can caaisha radia allahu tacala canha anaha iyadu istacaarat waa ka ammaanaysatay min asma gabadha asmaa la yidhaahdo qilaadatan waa masaladii hore aynu usoo tilmaanay riwaayadii hore kilaadatun lii silis aan leeyahay bay tiri laakiin iyaday ka ammaanaysatay markay safarka la gashay maadaama iyadu ay isticmaalaysa oo yada lagu oga oo ay xidhnayd ayay nafteeda u nisbaysay fa halakat waa luntay yani ognahay ma baabi'in oo ma halaagsamin laakiin waa lumay oo waa la waayey fabacaa rasuulu llahi sal rasuulkii all waa diray rajula nin fawajadaha waa helay waxaa la usayd ibnu xudeyr ninka la diray fawajadaha waa helay markay soo noqdeen intay waayeen ay soo noqdeen ee awrkii la kiciyey bay heleen fa adrakathm waxaa soo haleeshay asalaatu baa soo haleeshay walxaal laysa macahum maa iyagoo biyo aan haysan fasalluu waa tukadeen waa masaladeenni wey yani biyola'aan ayay ku tukadeen gabagabaysigiina lama jidayn marka waxay la mid tahay sidii qof hadda labadaba waaye biyo iyo cid labadaba waaye fasaluu waa tukadeen fashaka waa u ashtakoodeen dalika arinkaas ila rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam faanzl allahu alla waa soo dejiyey aayat tayamumi aayadda gabagabaysiga faqaala usayd bnu xudayr licaaishata waxa uu ku ii jazaaki illaahu khayra ilaahay wanaag ha kugu abaalmariyo adduunya aakhiraba fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa nasla biki kuguma soo degin mrun xaal takrahiinahu aad nacayso ilaa jacala allaahu alika ilaa jacala allaahu hadday jirta alla waa yeelaa daalika arrinkaas iyo wlilmuslimiina muslimiinta fiihi gudihiisa khayran wanaag buu ka yeelaa yani silis baa ka lumay welibana ammaano ku ah oo walaasheed leedahay culayskeeday leedahay laakiin khayr baa ka dhashay iyada iyo muslimiintaba haddii biyo la waayo in la gabagabaysanayo maxalushaahidku waxa uu yahay dadkii tukaday lama odhan maxaad u tukateen haddaad weydeen biyo maxaad u tukateen lama odhan fataquu llaha ma staactum ee salaad lagu waajibiyey biyana waa loo shariyey biyihii haddii waayo kulleba salaadii inaanay dhacayn bay fahmeen xadiika waxaa kaloo laga qaatay jawaazu lijtihaad fii casri nabiyi sal allahu alayh wasalam saxaabada in loo ogol yahay xilligii nabiga inay dadaalaan wlkhulfa fi jawaazi lijtihaadi aw wuquucihi min anabiyi qad rawow wawaajibu lcismati yamnacu ljanaf waxaxa wuquuca casrahu salaf xiligii nabiga saxaabadu inay ijtihaadaan oo masaaisha ku imanaysa ka ijtihaadayaan waa wax la baneeye xadiikana lamida laguma canaananoo lama odhan maxaad u tukateen waxaa la mida qofku hadduu labadaba hadda waayo ciidna waa waaye ama haddii la yidhaahdo dhulka oogadiis jaygii iyo wixii la mida ayuu waaye dhulka oogadiisa wixii lagu gabagabaysan lahaa biyana yusalii calaa xaalihi sidiisuu u tukanaya bilaa weysu bilaa gabagabaysi ayuu ku tukanaya laakiin markuu biyohelo ama gabagabaysi helo cid uu helo ma soo celinaya waa masale khilaafiya raajixu waxa weye qaar baa odhanaya shaaficiyadii ay ka mid yihiin waa soo celinayaa waayo labadaba in la waayaa waa naadir naadirkuna xukun ma xukum yeelan maayo salaadii lagu tukaday waa in la soo celiya iyadoo loo gabagabaysanaya ama loo weysaysanay laakiin qaacidada sharcigaah waxay tahay ee ka xooga badani fattaqu llaha ma qofku hadduu dadaalo abcan waa la in xilligaa la tukanayo sidaasay culimmadu leeyihin xataa qolada odhanaya waa soo celinaya waxay leeyihiin wakhtigaa la ilaalinaya lixurmati lwaqti waqtiga xurmadiisa iyo karaamadiisa waa in la ilaaliyo oo wakhtigii salaad la'aan aanu kugu dhaafin sidaada ku tuko laakiin markaad jaanaysasho waad soo celinaysaa bay laakiin raajix waa inaan la soo celinayn xaalkana lagu tukanaya wallahu aclam sal allah waslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslem